ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lana lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa habeen ay soo gelayso taarikhdu waxay ku beegan tahay oanka bisha sagaalaad qodobada barnaamijka caawa xog waraysi ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ah, eh, eh, ayaa runtii eh, bas beelay hal kilomitr oo ayaa gubanaya in ka badan laba boqol baan ku qiyaasi karaa ilaa hadda meeradaha gubtay iyo kuwa maxay ahday kasii cararaya dabkaba dab xoogan ayaa caawa waxauu ka kacay suuqa waaheen ee magaalada togo jaale ee somalilan dabkaas ayaa la sheegay in ilaa hadda ku fidayo suuqaasi saameyn xoogan uu halkaasi ka geystay ilaa haddana waxaa socda gurmadka dabdamisyada kala duwan dhinaca etoobiya dabdamis ayaa ka yimid hargeysana kuwii dabdamiska lasoo darjidka ayay kusii jireen si uga qayb qaataan daminta dabkaasi kusii fidaya suuqa waaheen qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona deegaanka xildhibi deegaanada u dhaweeya sudgo iyo qodqod iyo galabta xilli ordabaaxaan weerar ku qaadnay khawaarijta shabaab ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ayaa al-shabaab waxa ay maqribkii caawa ay kala wareegeen deegaano dhowr ah iyo tuulooyin hoostaga degmada baxda ee gobolka galgaduud muddo ayay al-shabaab halkaasi ku sugnaan waxaana hadda ay kusii dhow yihiin ciidanka dowladadka deegaanka degmada camaara qodobada sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya waxay maanta soo bandhigtay kaarka aqoonsiga dadweyneha haddaba muxuu ka bedeli karaa dhinaca ammaanka kaarkaas oo isdiiwaan gelisaa wuxuu fududayn doonaa ka hortaga dembiyada abaabulan ama weli ka soconaya gudaha soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxau bulshada soomaaliyeed ka dalbaday inay qaataan kaarka aqoonsiga muwaadannimo xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhagaysan doontaan anigu waa ayaanle farsamadana waa qorshayga waa mar kale iyo xog waraysi <clears throat> waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis warraadyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee todobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay knn e hashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya suuqii ganacsiga magaalada togwa jaale ee somalilan ayaa lasoo waramayaa inuu dab xoogan uu ka kacay suuqaasi dabkan ayaa si degdega ah ugu fidaya waxaana lasoo sheegayaa in dabka ay marmar ka dambeysa uu baabi'inayo goobo ganacsi horle weli lagu magacaabay cabdirashiid oo ku sugan magaalada wajaale sidoo kalena ka qayb qaadanaya deminta dabkaas ayaa ii waramay sane ee ugu dambeeyey la asaasay ayaa runtii bas beelay hal kilomitro square ayaa gubanaya in ka badan laba boqol oo meheradad baan ku qiyaasi karaa ilaa hadda meheradaha gubtay iyo kuwa maxay ahday kasii cararaya dabkaba waayahay dabka bal maxaa sababaa laleeyahay ilaa hadda hay-adaha waxay ku mashquulsan yihiin iyo daminta dabkaasi lama helinin wa wixii sababay kiirkaas wuxuu noqon doonaa dabka marka la damiyo in baaritaanaas madax banaan lagu sameeyo waaya gurmadka socda hadda ilaa inta ayuu leegyahay wallahi gurmad ka socda labada daamood ee magaalada suqujale ee somalilan iyo ethoobiya ayaa sisoo gurmaday laakiin ilaa hadda wax ka madax banaan labadaasi oona soo gaadhay ma jiro laakiin wararku waxay sheegayaan in gurmadka hargeysa bil hore oo soo baxayba laakiin uu dhexda soo marayo waa gartay waaya dadka sawir guud ka sii bal suuqa beexadiis intuu la ekaa iyo guud ahaan dabka hadda intuu gaarsiisan yahay gaarsi karaa hal kilomitr oo isweera meherada yaalay ayaa gubanaya runtii dabkuna waxaad moodaaba laba saacadood kabacdi ayuu sii ballaadhay oo imika waay ma jira wax khasaare nafeed marka oo lasoo sheegay ilaa hadda ila hadda ma jirto wax qaran eh, khasaare nafeed oo la xaqiijiyey laakiin boqolaal meherada oo ganacsiyo huteela iyo dahablayaal iyo kuwa dharka noocyada kala duwan ee bacadlayaasha ayaa halkaas ugu basbeelay waaya ciidamada marka doorkoodu eh, intee ayuu gaarsiisan yahay gaaraan kuwa dabdamiska ee wajaale wallaahi runtii eh, dadawisku laba saacadood oo xidhiidha ayay la dala dhacayaan waxaa caawinaya eh, booyadaha eh, biyaha ee magaalada laakiin runtii dadku hadda waa ka awood badan yahay dadawishada hadda ku sugan magaalada kaasi wuxuu ahaa wariye cabdirashiid oo ku sugan magaalada togwa jaale oo inooga waramayay dab caawa ka kacay suuqa togwa jaale kaasi oo baabiiyey inta badan suuq goobihii ganacsiga suuqaas isku daray lama kala garto kalamana gurmaan markanaynu aadno gobolka iyo galgaduud dowladda soomaaliya waxay sheegtay in shabaab in ka badan soddon lagu dilay deegaanka qodqod ee gobolka galgaduud iyo sidoo kale deegaano kalena ay la wareegeen waxayna sidoo kale saraakiisu sheegeen in ciidamada ay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ay al-shabaab kaga farmaroojinayaan deegaano hoos yimaada guud ahaan gobolkaasi gudoomiyaha degmada baxdo oo radio kulmiya la hadlay waxa uu sheegay in qayb weyn ay ka qaateen dadka deegaanka dagaalkaasi waa dhawahay radio kulmiye aada iyo aada umahadsan tahay waa dhawahay haddii aan ka waramo howlgallada ka socday iyo meeshaan deegaanka xildhibi deegaanada u dhaweeya sirgo iyo qodqod iyo eryadeeda galabta xilli kordhan baaxaan weerar ku qaadnay khawaarijta al-shabaab alxamdulilah ilaah ku mahadsan jab uh, uh, uh, iyo dhibaato weyn baan u gaarsiinay meelhay joogeen iyo fadhiisimahoodiina waanu ka bixinay dee alxamdulilah hadda maaragtay meeshaas loogu guulaysto wayah sidee ku suura gashay in howlgalkaasi la qaado waxay ku suurta gashay walaalle isku tashi bulsho dadka deegaanka maaragtay markay dhibkoodii iyo nimankaan arkeen iyo sida ay waxu wadaan yay isku tashadeen iyagoo kaashanaya dawladoodii iyo dadkoodaba markaa sidaas ku suurta gashay waay deegaanada hadda gacanta lagu dhigay waa kuwe deegaanada gacanta lagu dhigay walaal deegaano badan weeye rumasaley meel la yidhaahdo qood qood ilaa sirgo korodhi qoriley iyo meelo kaleeto badan ba waxw caaway kaabiga waxaanu joognaa camaara waayahay ma waxaa jira markii khasaaro dhinaca dawladda soo gaaray iyo kuwa deegaanka walaal horta inaga wax kastaba na soo gaara khasaaro ma ahan maxaa yeelay dadkaanu la dagaalamayna waa khawaarij waa kuwii la yidhi qofkay dilaan iyo qofkii dilaba waa ahlujanno marka anaga qof kasta oo naga shiiday dee qofku meeshuu tamaniye ugu sarraysa waa jannada marka inagu khasaaro marna ma qabno qof kasta oo naga dhintaana waa shahiid qof kasta oo naga dhaawacmana waa shahiid marka sidaas darteed wax khasaare haba yaraatee una soo gaarta ma jirto wax faa'iidaa waaya guddoomiye in badan waxaa dhacday ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka in meelo ay qabsadaan kadibna dib ay uga soo baxaan dhibaatooyinna halkaas ay ka dhacaan arrintaasi bal ka warrama insha allah waxaanu rajaynaynaa inaana meel aanu tagno taa ka allah ka dhiganana dib uga soo laaban inaan hore uga sii socono mooye insha allah mana dhici doontaan isleenahay dadkaanna dad diyaargaraysan oo dhibaatada nimankaan u geysteen ogaaday oo yacni wax ay reebanayaan haba yareeta aynan jirin weeye marka sabab ay dib ugu laabtaan marnaba ma taalo insha allah abaabulka dadka deegaanka maamulkiinu door inteeleg ayuu ku lahaa abaabulku de hade waa abaabul isutashi bulsho hore baan kugu iri dadka deegaanka iyo degmada iyo deegaanada hoos yimaada guud ahaanna waa wax maaragtay u wada taagan yihiin khawaarijta ah, si aada iyo aad dagaalkaas abaabulkiisana qayb fiican kaga qaadanay haddana loogu diyaarsan yahay insha allahu natiijooyin waaweyn iyo guulaana ka gaari doonaa biidn illah way fariintaad u dadka baxda iyo deegaanada kale hoos yimaada fariintaan dirayo guud ahaan soomaaliyan rabaa inaan u diro gaar ahaana reer galmudug iyo deegaanada aan joogno fariintaan diraya marka waxay tahay dadkaani cadowga maanta tabartiisu aad bay u yar tahay itaalkiisi tabartiisuna way daran tahay liidataa aad bay uyartaa waxaanu leeyahay qof soomaaliya oo maanta jooga maalinta keliya ee jaanis haysatid ee dawladaadii ku garab taagan tahay dadkuna diyaarsan yahay in maaragtay nimankaas maantay qof kastaaba uu ku dhaqaaqo si uu cadka uga goyn karo uga gooyo fariinta aan dirayo waa midaas gaar ahaana deegaankan haddaanu ka dagaalamaynon de haddi awel baana hor ula hadalnay wayna diyaarsan yihiin insha allahu tacaala waanan dabar jari doonaa deegaanadiina ka bixi doonaa insha allah gudoomiyaha degmada baxday kaasi oo inooga waramayay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey sidoo kale deegaano hore al-shabaab ay kala wareegeen ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka lagu sixiyo godob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka waxaa ku waraysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya xukuumadda soomaaliya maanta waxa ay soo bandhigtay islamarhaantan ay dah kaarka aqoonsiga muwaadinimo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kusuga magaalada dhuusamareeb ayaa halkaasi loogu geeyay kaarka iyo diiwaangelintiisaba waxauna madaxweynaha ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay qaataan kaarkan maanta waxaa sharaf weyniy ah inaan ka hadlo arinta ku saabsan aqoonsiga cusub ee loo sameeyay umada soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool iyo kuwa dibadda ku nool muwaadiniinta intaba in ay yeesheen aqoonsi cusub kaarka aqoonsiga ama warqadda aqoonsiga oo cusub oo jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay leedahay muwaadiniinteeda oo dhanna ay ku rajistar garaysan yihiin mudan elmaduhu waxaan idinku salaamaya salaantaas kadib maanta waxay inoo tahay maalintaas weyn muwaadin kastoo soomaaliyeed wuxuu yeelanayaa warqad aqoonsi ah lambar aqoonsi ah oo loo yaqaano oo maalintou kaarka qaata aqoonsiga ilaa maalintou ka dhimanayo macaamilkiisa adduunyado dhamme ay ku dhisnaa doonto aqoonsi la-aantu dhib badan ayay nagu haysay maanta soomaaliya waxyaabaha duruufaha noogu adag ee noogu dhibka badan waa duruufaha amniga duruufaha amniga oo dembiyada argagixisada iyo khawaarijtu ay ku galaan dalka haddaan maaal usoo qaadno baabuuraa la qarxiyey baabuurkii la qarxiyaa iska lahay tixraaciisa ma naqaano nin khawaarij ah oo argagixisaa ayaa lacag dirtay qofkii lacagta diratay eh, helideedu waa dhib badan tahay waad ogtihiin bangiyadeenna xawaaladaheenna dhaqaalaha dhinaciisa waxa ka haysto dhammaanna waxay u haystaan waxay tahay arrimo amniga la xidhiira oo ama dalalkii dibadda ahay ee xawaaladaha laga soo diraya amnigooda loo baqayo ama dalalka la keenayo amnigooda loo baqayo sidaas daraaddeed arinta haysashada warqad aqoonsi oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay waxay amniga ayay waxay u tahay udub dhaxaad eh, sugadda amniga yacni dhinac walba qofka dembiilaha ah in la aqoonsado haddii qof la qabto la aqoonsado inuu qofkii yahay inuu qof kale yahay haddii qof meyda loo yimaado oo aanan la garanayn wejigiisiina ama maqan yahay xataa marka qaar ama shil ku dhacayo dhibaata ay haysato si loo aqoonsado yuu ahaa qofkan marmarka qaarkood ay adkaanayso haddii maxaanku idhahdaye nin aan soomaali ahayn soomaalinimadu qof kasta oo midabkeenna leh afka soomaaligana ku hadlaay macnaheedu maaha inuu soomaali yahay midabkeenna ummado leh noo qaab eg aan nalaga aqoonin ayaa adduunyada ku nool daris nala ah meelo naga fogfog ku nool afkana luqadana waa la bartaa waa la baran karaa si caadiga ayaa loo baran karaa laakiin intaasi waa in wax markaati kacayo oo dhahayo waa soomaali qofkan waa in la helaa marka uu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muwaadin inuu yahay oo u diiwaan gashan yahay oo warqada aqoonsiga ee jamhuuriyadda qaranka u sito qofkaasi waa muwaadin laakiin hadduu doono hanoo ekaado oo af soomaaliga ha ku hadlo laakiin maalinaa la gaaraya warqadaas haddaanu wadanin la yihaahdo qofkani muwaadin ma aha amnigeenna sugustiisa sidaas ayuu muhiim ugu yahay yaa khaldan yaa qalloocan yaa waxaysan bangiyadeenna lacaga dibadda uma diri karaan lacagama martoos looguma soo diri karo waxaa loogu soo diri laayahay adduunyada wixii ay ku heshiisay oo nidaam nidaamahay oo amniga caalamiga ah iyo amniga ummadaha lagu sugayay ayaa noo dhammaystirnayn waxaa la yidhaahdo k y c ama new york customer macmiilkaaga aqoo qof aadan aqoonin hala macaamilin qof aan la aqoon hala macaamilin akoon ha u furin taleefon ha siinin baasaboor ha siinin shati ha siinin ha u yeelin waxaasoo dhan adduunyadu ay ku dhaqanta aanan annagu ku dhaqmin soomaali haddaanna waa waddada u socota ee dowladnimadeenna iyo gob sovereign inaan nahay waxyaabaha tilmaamaya ayay ka mid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa raadraac inuu yeesho qofka musuqmaasuqa samaynaya qofka hantida dowladda dhacaya qofka muxuu ahay shaqaalaha dowladda laaluushaya qofka inta ka baxaya dhammaan inuu raadraac leeyahay oo maxaan ku iraayaa oo diiwaan gashan yahay oo muxuu ahay danabaysan yahay digitalizationk waa loo danabaysan yahay oo la raad raaci karo oo fartiisa haddii la helo ishiisa hadii la helo wejigiisa haddii la helo dhammaan la gaari doono berri in la raad raaco oo nidaamka xukunka casriga ah ee danabaysan ee loo yaqaano e governance afka qalaad lagu yihahdo dadku in aanay meelaha qaarkood aanay u baahan saf inay u soo galaan adeeg ay rabeen oo dadku adeegaasi haddii uu labtob haysto gurigiisa joogo uu ku heli karo adeegaasi asigoo aan safka soo gelin laakiin adeegaasi wuxuu yaqaanaa aqoonsiyuu yaqaanaa aqoonsiyuu yaqaanaa reer hebel ma yaqaan deegaan hebel ma yaqaan koox hebel ma yaqaan aqoonsiyuu yaqaanaa aqoonsigaas ayaana hadhow raadraaca yeelanayo oo qofka soomaaligaa ah maxaanku irahdaa adeegaas loo qabti qaadanayo waxa uu ku xirnaanaya aqoonsiga in qofka uu horumaro oo uu la macaamilo nidaamka dawliga ee dalka ka jiro aqoonsigaas wuxuu saacidayaa qofka in laga aqbalo koow inuu muwaadin soomaaliyeed noqdo kadibna inuu muwaadin caalami a ah noqdo waxaa sahlayaa waxay tahay aqoonsigaas maalintaad aqoonsiga qaadato ee nambarka intaas ka kooban aad qaadato ilaa iyo maalinta aad ka dhimanaysahay waa lagu yaqaanaa qof la yaqaanaata haddaad dhimato tii rabbi ku timaadana waxaa lagu aqoonsanayaa qof geeriyooday oo dunida ka tegay inaad tahay si walba nolosha casriga ah ee qarniga kow iyo labaatanaad walaalaha soomaaliyeedow meel kastoo aad joogtaan lagama maarmo aqoonsiga aan yeelanno aqoonsiga dhammaanteen aan u soo degdegno inaan aqoonsiga yeelanno oo aan qaadanno yaan laga caajisin yaana ahaana wax lagugu qasbaya aqoonsiga nolosha casrigaa ah u baahan si aad muwaadin casri ah oo dunidiisa la socda aad u noqoto dalkiisana caawinaayo oo dunidu aanay faraha ku fiiqfiiqayn oo aanay eedaynayn inaad noqotid intaas kadib waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan halkan ka ammaano kana hambaliyo xukuumadda federaalk soomaaliya guud ahaanteed gaar ahaan hay-addan shaqadaas adeegaas noo hayso runtii meel cidlaa oo dhib badan oo waxba ka jirin ayay ka soo bilaabeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bogaadiyo hambaliyeeyo maxaanku irahdaye aan dhiirigeliyo shaqada ay haayaan waa shaqo adag shaqo maanta la bilaabayo inay ku dhiiradaan hore u wadaan adeegana ay baahiyaan oo qofkii meelaan aqoonsi ka qaataan waayo waa gaari waaye meeshii aqoonsiga laga qaadanayay inaanuu dhihin ee qof kastoo soomaaliya ah qaadashada aqoonsiga meel uu gaaro uu tegi karo ou muxuu aha ku waxay intaas kadib waxaan rabaa inaan si guud ugu mahadceliyo saaxiibada caalamka ee dowladda soomaaliya ka saaciday in ay hesho service adeegaana inay dadka soomaaliyeed helaan dowladduna ay bixiso wadamo badanaan ugu kaalmeeya waa mahadsan yihin si gaara ah waxaan rabaa inaan u magac dhabo dalka walaalaheen ah ee jamhuuriyadda islaamka ee bakistan oo iyadu na saaciday nagu saaciday aqoon qalab maxaanku idhahday software oo qarashkooda iyo xoolahooda ku bixiyeen si ummadda soomaaliyeed aqoonsigaas u hesho waxaan leenaha walaalayaal waa mahadsantihiin adinkana ajri xasanaad allah idinka siiyo kaas waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay in ay qaataan islamar ahaantan muwaadiniinta soomaaliyeed ee kaalintooda muujiyaan qaadashada kaarka muwaadininimo haddaba kaarkan aqoonsiga muwaadininimo ee maanta soo bandhigtay xukuumadda soomaaliya islamar ahaantan ay shaacisay kaalin inteleg ayuu dhinaca ammaanka ka qayb qaadan kara arimahaas ayaan waxaan wax ka weydiiyey cabdicasiis xildhibaan oo dhinaca ammaanka ah marka shaqeyn jiray kaarka aqoonsiga ay maanta hirgelisay xukuumadda ra wasaare xamse cabdi barre wuxuu fududaynayaa ama sahlayaa sidii loogu hortegi lahaa kooxaha sameeya waxaa loo yaqaano ama afka qalaad lagu yiraahdo criminalita organisato dembiyada abaabulan waxaa la helayaa ruux kasta oo godob ka gala shacbiga soomaaliyeed magaca uu doono ha lahaado degmada uu doono ha ka yimaado gobolka uu doono ha deganaado jamhuuriyadda ha ka deganaado in si fudud loo heli karo cid kasta oo isdiiwaan gelisaa wuxuu fududayn doonaa ka hortaga dembiyada abaabulan ama weli ka soconaya gudaha soomaaliya waxaan rabaa inaad ogaataan adduunka ma ahan soomaaliya oo keliya dalalka adduunka oo dhan waa leeyihiin waxaa loo yaqaana i d card ama identity card waxaa laga maarmaana ah shacbigu inay ku dhiiradaan qaadashada si loo yareeyo dembiyada ka dhacaya soomaaliya shacbiga soomaaliyeed waxay ka warqabaan in dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay halgan ugu jirto shacbiga soomaaliyeedna ay kacdoon ku jiraan sidii jamhuuriyadda soomaaliya looga xorayn lahaa kooxaha duulaanka ah ee arxanka daran ama duulaanka ku ah sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay waxaad laamaha warbaahinta xaliga iyo warbaahinta qarankuba ay baahinayeen guulaha isdabajooga ah ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka gaareen dagaalka looga soo horjeedo argagixisada waxaan idinku dhiiri gelinayaa in ruux kasta oo heli kara maanta tallaabada ay dowladdu qaaday oo ah tallaabo aan horay intii ay jirtay jamhuuriyadda soomaaliya horay uga dhicin maanta inaad qaadataan kaararka aqoonsiga si looga hortago kooxaha dhiigga ka daadinaya shacbiga soomaaliyeed maalmahoodii waa tageen gabagabay ku jiraan waxaan idinku boorinayaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan gudaha soomaaliya iyo dibaddaba in aad garab istaagtaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa xoreynta deegaanka ee soomaaliya waayahay haddii aan u weecanno dhinaca iyo howlgallada ka soconaya gobolada dalka gaar ahaan gobolada galgaduud iyo mudug dagaalada al-shabaab lagula jiro muxuu kuula muuqdaa adigu dhammaan ma wada magacaabi karo laakiin gobolka galguduud ee dalka soomaaliya badankiis caawa waxaa laga faramaroojiyey kooxaha khawaarijta waxayna u tahay guul shacbiga soomaaliyeed dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaanan u rajaynayaa guul waxaan rabaa inaan hadalkayga intaa ku darsado soomaaliya waxay ku jirtaa dagaalka xanuun badan kii ay u soo martay in jamhuuriyaddu ay gobonnimo ka qaadato xoogagii shisheeyaha ahaa ee kusoo duulay islamarkaana kala qaybiyey dhulkii jamhuuriyadda soomaaliya dagaalka maanta soconaya waa dagaal xaq ah waajibna ku ah qof kasta oo soomaali ah ruux kasta oo kari kara inuu maanta ka qayb galo jihaadka looga xoreynayo jamhuuriyadda soomaaliya kooxda argagixisada khawaarijta ah ee shabaab midaan haddaynu ku noqono dagaalada socda inta badan waxaa dhacday ciidanka iyo dadka deegaanka meela ay hore u qabsadeen inay dib uga soo baxaan halkaasin dhibaatooyin badan ay ka dhacaan markaad eegto maxay tahay waxyaabaha ku qasbi kara inay dib usoo baxaan istraatiijiyadda xagga dagaalka xubno darajooyin sarsare ka gaaray jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ku jira shaqadoodana wada waxaad dhici karta in kooxaha ku hadla afka khawaarijta ay warbixinno khalada u gudbiyaan shacbiga soomaaliyeed iyagoo aaminsan guul ay gaari waayeen xilligii ay iyagu madaxda ka ahaayeen jamhuuriyadda soomaaliya inaanay suurtagelin dadka iyo hogaamiyeyaasha soomaalida ee madaxda ka ah maanta jamhuuriyadda soomaaliya waxaan rabaa inaad ogaataan shacbiga soomaaliyeedna ay ogaadaan dagaal kasta oo la galaa wuxuu leeyahay khayr iyo khasaaro ciidamada dowladdu halganka ay kala soo horjeedaan kooxaha khawaarista ah waxaad ka warqabtaan markii uu bilowday ilaa maanta iyo ciidamada xoreynta deegaanka waxay guul ballaaran ka gaareen ama waxaad ogtihiin in koob iyo toban sannadood ka hor magaalada muqdisho duleedka madaxtooyada laga celcelinayay kooxaha argagixisada ah la mari waayey wadada makaal mukarama oo ka mid ah waddooyinka istaraatiijiga ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxaad ogtihiin lix sannadood ka hor nidaamkii jiray inuu u sahlay inay baad ka qaadaan shacbiga soomaaliyeed waxaad ogtihiin qaraxyo inay ka dhici jireen magaalada muqdisho cid kasta ha fududayso oo xiriir hoose lalahayd kooxaha khawaarijta laakiin waxaa lagama maarmaan ah maanta inaad ogaataan dagaalka halka uu ka socdo gacan maxay ahayd gacan halkii looran jiray ceel la helay oo muqdisho u jirta ku dhawaad shan boqol oo kilomitr marka maalmihii khawaarijtu waxay ku dhow yihiin gabagabo gobolkoodiina waa dhacay meelaha laga soo baxo waxaa dhici karta mararka qaar in khaladaadu ka yimaado istaraatiijiyada dhinaca dagaalka goob horey loogu xoreeyay waa sax in ciidamadu ay kasoo laabtaan waxaa dhici karta dhul furan ama howd ah badankiisa waxaan rajaynayaa ciidamada qalabka jira ee soomaaliya iyo ciidanka deegaanka xoreynta deegaanka in toddobaadyada maalmaha soo socda ay guul ka gaari doonaan qaybaha ay kaga dhuumaalaysanayaan deegaano ka tirsan galguduud iyo gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya waaya saraakiisha kala duwan ee ciidanka dowladda gaar ahaan deegaanada ay kusugin mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda waxaa shabaab ay kusoo qaadaan weeraro qarxay sidoo kale kuwa toos ah Eh, maxaa eh, ku dhiirigeliya shabaab inay sidaas ugu sahlanaato weeraradaas waxaad fahmi kartaa eh, sidii aan horey u sheegay halkii laga celcelinayay ama qaraxyada ay ka samayn jireen inay ahayd bartamaha magaalada muqdisho maanta deegaan ka fog shan boqol oo kilomitir magaalada muqdisho xarunna u ahayd iyaga weerar ay ka soo qaadaan waxay ila tahay dadka caalamiga saaxiibka u ah ama halganka kala soo horjeeda inaanay walwal iyo cabsi badan ku haynin maalmuhu waa dhow yihiin waxaad la socotaan toddobaadyo ka hor in ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ka xoreeyeen mid ka mida ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka galguduud halka loo yaqaano ceelbuur dibbaha looga soo baxo laakiin waa halkii calosha ama xudunta u ahayd laga qorshayn jiray laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhici jiray magaalooyin badan oo ay ku jirto magaalada muqdisho marka ruux kasta oo doonaya inuu sharaf ku noolaado maalmaha soconaya ee taariikhda soomaalida waxaa lagama maarmaan ah inuu ku biiro jihaadkaas isaga si soomaaliya loogu xoreeyo kooxdaas duulaanka ku ah sharafta iyo cirliga shacbiga soomaaliyeed ku socota ah ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa xoreynta deegaanka marka hore waxaan idinkaga mahad celinayaa halganka nafhurnimada ah ee aad kala soo horjeedaan kooxaha khawaarijta ah ee duulaanka ku ah dowladnimada soomaaliya waxaan idinku dhiiri gelinayaa sida nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala uu u sheegay oo uu ku yidhi maxamedow innaka mayitu wa inahum mayituun adiga waa dhimanaysaa iyaguna waa dhimanayaan ma jira ruux baaqi ku ahaanaya dunidan guudkeeda waxaan idinkula dardaarmayaa inaad naftiinna u hurtaan si shacbiga soomaaliyeed ay sharaf iyo cizi ugu noolaadaan maalmaha haray ee adduunka talada kale ee aan jeedinayo waxay tahay inaan shacbiga soomaaliyeed ku dhiirigeliyo inay ka qayb galaan halganka dibudhiska dowladnimada soomaaliya ee uu maanta madaxda ka yahay madaxweynaha markii labaad la doortay ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaad garanaysaan qabowgii inuu ka doortay inuu qoraxda u taagnaado sidii shacbigu ay xor uga noqon lahaayeen kooxaha argagixisada khawaarijta ee duulanka ku ah dowladnimada soomaaliya kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis xildhibaan oo markaasoo shaqeeyay amniga soomaaliya waxaana uu warrameeyey barnaamijkeenan xog waraysi gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaaney waxaa la yidhi nacabkaaji daran liibinka ma jiite jababiirta soomaaliyay dhammaantiin jihaad soo ma jeestayaashii guushoo ay jecleedow jihaad galaa na akhriyo jiritaan xurnimo jihaad galaa warmawayaalkamaanee majaxaad baa la iclaamiyey naw dee socdaaba kolay maroodo banaanha bahi balambaal maqariyow askari dawlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay soo ma jeestayaashii guushu ay jecleedaw jihaad galaa war adinku jihaad iyo xaqudirir kala barta war adigan cusbiya milix kala aqooni soo ma jeestayaashii guushu ay jeclaydow jahaad galaa kalmaana jihaadku waa waajiba waxaan dhihi lahaa khawaariijii xunxumed qashinkay melmelaysiiyo qorshahoodii ahaa ay qarxiyaan wiilashaa quusiyey ee qabaalkii ka hurgaya ee qudhowda ku waayey qarankaa ku badbaadoo taariikhda qori doonto qaadil baa abaar maline sooma jeestayaashii wushu ay jeclaydow jahaadgala war waxaa kaloo la yidhi diin iyo qof iimaan laha qaata geeride qalbigii khayaanadu digtaa waa qalfoof maran war inala maaganaayeen mujaahidiinta diide ee madaxdeenna badbaadshay maaligow raxmaddaadiiyo ku macsuum jinnadaada janna aqiriyo jiritaan xornimo jahaad galaa war kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij qabiil male afkay qolo ka sheegtaan mana lahan qaraabiyo dadyow qaasahoo xige qaran iyo qab soomaaliyeed uma qidmeeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yaboohan tolkood qaan hadduu galo eh. qolqolkiyo qarqoorrada wadkaa qararka aagooda qoysas iyo haddii ay maqlaan qolo ku cayrtowday ama duul qatooyiyo ku sugan qaaja iyo baabba ka sii qaada mooyee digsiga uma qalloocshaane ka sokow khiyaanada dilkiiyo qaraxya aaskooda qasnad iyo okoon kuma shubaan quud ka soo haraye ha yeeshee qiraal iyo xujaan qeexayaa weliye qatli iyo siday ula rabaan shacabka qoorgooyo qandaraasna ay ugu qabaan kala qabyaynteenna qalaalaase hoog iyo markaan qayla naga yeerin ama aan qofkeen dhiman hurdadu wa u qaraar tahaye bal inaysan qayr lahayn qodob yar oo fiican qosolkooda saaxiibadu waa maalinkay nagu qadeeyaane qarbud iyo khasaariyo intuu qaladna gaarsiiyey iyo qaar ka laabane shabaab weli qorshaynaayo haddaan layska qaban foolxuma qoorta noo surane qowl mida quluub wada jirta lagu qaboobaahe qiyaaliga haddaan layska dayn qiiradiyo beenta qashqashaadii uu nala bartiyo qiiqu dami maayo soo majeystayaashii guushu ay jeclaydow jihaad galaa aryaadhaha qawaariijta waxaa ka daraada afhayeennadeede qaraashkaa moogiiqoon doon baaxshe aylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogi qoon baxshe aylaadu waa qaareen shabaab tooma jeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war kalamaalay markay xaaladu kululaato lulaato cadowguna ummadda ka dabageeyey suu dhib ugu wado arintu dhab iyo kama dambaysay tagtaa qof kastoo damiirleyna wuxuu aqbalaa dulinimo intuu ku jiri lahaa inuu naftiisa huro qof wakhtigiisa dhaafayaana ma jiro laakiin sharaf wuxuu ku helaa qofka adduuniya aakhiraba dulmiga inuu diido duligu la noolaan lahaana ka geeriyoodo diinteenna islaamkuna waxay sheegtay khawaariijtu hadday ku dilaanna ahlujannaad tahay haddaad dishana ahlujannaad tahay marka wiilashii shala ka hortagay qaraxi soo maleegeen waxaa laysku waafaqsan yahay inay laba jeer shahiid yihiin sababto ah khawaariijta waana dileen iyagiina waa ku dhinteen war wiilashii shala cibaadaystay allah u naxariistee ee ka hortagay qaraxii ay rabeen khawaariijtu inay madaxda ku laayaan magacyadoodu waxay kala ahaayeen axmed sheekh maxamuud fiiqane iyo maxamed cumar xirsi fiiqane wuxuu ahaa darawalkii baabuurka waday maxamed cumarna wuxuu ahaa ridihii qoriga baabuurka saarnaa fiiqane markuu arkay gaariga xabaddu aysan karayn oo meel bannaan ah soo ordaaya islamarkiiba fiiqana wuxuu go'aan degdeg ah ku qaatay gaariga inuu gaariga ka horgeeyo maxamed oo qoriga hayana wuxuu yidhi ka deg baabuurka oo iska tuur isna waa ka diidayo wuxuu yidhi isku meel baan ku dhimanaynaahi soco marka go'aanka labadaa wiiloo kale ilaa soomaali wada qaadato eh. khawaariijta dhibkeeda iyo qalad waa jiraya soomajeystayaashii eh. guushu ay jecleedow jihaad galaa war hadda kabacdi naftihalliga kasta naftihuraa u diyaarsane eh. janna akhiriyo jiritaan xornimo jihaad galawurabwaanindhageelle wuxuu yidhi haddaan baaray oon baaray oon xogaha baandheeyey baal kastana ka eegiya ilaa baarka iyo hoosta inay duulwacbiicina hayaan ba'a ka liibaana balaayadiiyo hooggana si uun uga bariiseeya ayuu baabku ii sheegi iyo faalki ii baxay warabwaan bacadla shoonka u jawaabay wuxuu yidhi bogo umadhintow maragga waa kuu barraxayaaye bacaadkii intaad kala rogtoo dhagaxyadii baastay meeshaad xididka kala soo baxdaa soo bogaanbogaye balaayadu inay dhooban tahay baabilaahiye war khawaariiju wili ya isgubaanay guul ku faanaayeen samigay cabdulla isaguna waxau yidhi intaa isgubtid guul kuufan waa u gaara reer gaardid inta isgubtid guul kuufan eh. waa u gaara ah reer gaardid eh. eh. ah soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warceelaheelashala waxaa la yidhi gacantaa la ysula tegey rasaastiya dhammaatay hadday inta meel soo weeraraan keligood inta ku raftaan looga carari jiray ragaa xusulada mutaa la yidhi hadda aakhirkaiyo iyagiyaa dacwadii maaragta ku dhacday markay ordana looga maarin oo cirkaa looga soo dhacaa la yidhi marka soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war kalemaanay war ma haysaan waa la yaabay haddaan yayaab kaloo cusuba war hadda waa la yaabay minii la yaabo yaasiinka yasiinka yaasiinka yaleeri war annagu mar horaan la yaabna tii goojacadda ka dhacdaye waa yaabane si iduu iigu yimi laxma jacayl yaroo aragtida warwaaqlow markii gooja cadda la galay miyaa heestu lax kula gashay waryaabkan kuwa taqaaneen waa ka wan yahaye madaxweynaha dowladda jubbaland aa sayid axmed madoobe dowladda kenyuu safiiru magacaabay waar balbiyaca ma somalilan buu ismoodi tarsan ma ka soo carooday hee william ruuto waraaqyao aqoonsiga ma ka war ileentana oo kale warbow ma qabataanin oo haddana waxaad na leedihiin tirada badnaay kenya laga soo buriyey axmed madoobe ka dambeeyey war wiilishii oo safiir magacaabo jiray amad midoow may ka haysataan waryaa madow eh, waxbaa kaa khaldane eh. barasaab gobol safiir ma magacaabo war bii waraab aan helaysanleemadwiinuhu madwiinuhu erne wararta horta buntland eh. imaaraadka safiir baa u jooga intaan isku jednayba cadowu naga jid helay jubbay naga goynayaan waqooyay jiidayaan jamama beeraha ku yaal ma tago ruuxii janta waar ma bacbaa ii saqadhay ma buur baa shalow ka soo dhacay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay kokodaase koo kale la kookoodaase la dheedheelaase lan kale la dheedheelaase an walba ma iin soo hayto war dad faran baa tiina safiirka axmed madobe uu keyo u magacaabay waxaa la dhahaa sadiiq cabdulaahi boogaale warba waa walbaan ogano hargeysahay xafiis u fureene ma kismaayay ku dadhay war ninkan qalad hore laga qaban mid kalena wuu ku darsanaya ahaylankirisaamon dhunjiri gaasdhow aan ka horoytiyaldheeri intaan garanayo way dhaaftay war gabay dheer oo laba abwaan iska kaashadeen iga dhegaysta weligiiba waa daadan jire weelka buuxsan sameeyey eh. dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiree eh. bal ninkii la noolaa karaa haysisiinaba aryaa oo kala arkay war waa la yaabay eh. soo majaystayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

aniga sharwada uma kala hadno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay